بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أول ما يجب على كل مسلم أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه أول ما شيك أغريه maagoo yejiba waajibaya calىa kuli muslimin qof kastoo muslim dushiisa ku waajibaya ictiqaadu macna shahaadatayni labada shahaado macnahooda ictiqaadintooda wey waxa qofka ugu horeeya waxa ugu horeeya oo waajib ah oo qofka muslimka dushiisa ah waxaa weeyaan shahaadateynka macnahooda inuu ictiqaadiyo qalbiga uu ku qabto wa tasmiimu qalbihi calayh iyo qalbigiisa yacni ku dhejintiisa calayhi calaa dalika almacnaa macnahaas oo kaasana qalbigiisa uu ku adkeeyo oo ku dhejiyo awalu maa shayka ugu horeeya maagoo yajibu waajibaya calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima dushiis ku waajibaya ictiqaadu macno shahaadatayni labada shahaado macnahooda ictiqaadintoodii weeyaan wa tasmiimu qalbihi iyo qalbigiisa ku dhejintiisa qalbigiisa ku adkayntiisa calayhi calaa daalika almacnaa macnahaas oo kaas macnahaas shahaadateyn qalbigiisa uu ku dhejiyo wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah aclamu waactaqidu biqalbii wa ubayinu ligayrii ألا معبد بحق في الوجود إلا الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله معنهeedu أعلم waa ogahay wey وأعتقد waan اعتiقاadsanahay بqلبي qalbigeyga ayaan ka اعtiقاadinaya وأbayino waana cadaynayaa لغayri غayrkayna waan u cadaynayaa anlaa macbuuda ku la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo fi wujuudi koonka inaanu ahaanin ila allah allah maahe marka aada leedahay ashhadu waxaan markhaati ahay an laa ilaaha ilaah inuusan jirin ila allaahu allah maahe macnaheedu waxaa weeyaan anu waxaan ogahay oon ictiqaadsanay qalbigay ka ictiqaadinaya dadka kalena aan u caddaynayaa inaanu jirinin nin ku xaq lagu caabudo koonka inuusan jirin kor iyo hoosba inuusan jirinin ila allahu ilaahay maahe ilaahay keligiis ayaa xaq lagu caabudaa waxaa kaloo la caabudo baail baa lagu caabudaa baail ayaa lagu caabudaa wixii kaloo la caabudo wa xaq lagu caabudo allah ayaa ka jira wa annahu isaguna ilaahay haniyun ku deqtan weeyaan camaa siwaah waxaa kaloo macnaheedu yahay oo la sii socota taas keligeena xaqa lagu caabudaa isaguna waa ku deeqtoon oo camaa kii ka deeqtoon siwaahu isa ka soo haray wax alla waxa ka soo harayna ka deeqtoon muftaqirun ku u baahan yahay weeyaan ilayhi isaga kullu maa cadaah wax alla waxa ka soo harayna isaga u baahan yahay wax alla wax ka soo haray oo dhan oo noocay doonaan ha ahaadaan ilaahay bay u baahan yihiin subxaanahu wa tacaala wa annahu ilaahayna haniyun ku deeqtoon weeyaan oo ka maarma oo ka deeqtoon camaa siwaa wax ilaahay u baahan yaha ma jirto haba yaraatee wax baahi ah wax u hayo haba yaraatee ma jiro wa annahu isagu kul maa cadaa wax alla waxa ka soo hareen isagay u baahan yihin wax daqiiqad ka maarmi karaa bal ilbiriqsi ka maarmi karaa ma jiro ilaahi subxana wa tacaala hal ilbiriqsi kali ah wax kamaarm ka maarmi karaa ma jiraan ilaahi subxana wa tacaala mutasifun bikulli kamaal mutasifun ilaahay waxaa weeyaan kuku sifaysan bikulli kamaalin dha kamaal dhammaantiisa mid ku sifaysan wey dhammaystiran dhammaantiis ilahay baa ku sifay wax nuqsaani haba yarate kuma jiraan wax nuqsaami haba yarate ilaahay subxaana wa tacaala kuma jiraan mutasifun mid ku sifooba wey bikulli kamaalin kamaal dhammaantiisa ku sifoobaa munazahun ilaahay kula nasahay weye can kulli naqsi nuqsaan dhammaanteed mid ilaahay laga nasahay wey nuqsaan oo dhan ilaahay waa ka nasahan yahay munazahun mid la nasahay wey can kulli naqsin nuqsaan dhammaanteedna mid ka nasahan wey wamaa khadara wixii dhaca bilbaali qalbiga ku soo dhaca wamaakiina waa ka nasihan yahay khadara bilbaali qalbiga ku soo dhaca wax alla wixii qalbiga soo mara ama ilaahay sidaas yahay ama ilaahay sidaas yahay wax alla wixii qalbiga soo marana ilahay waa ka nasihan subxaana wa tacaala waayo wax ilaahay lamidihi maba jiraanba soo ma dhisa sidaas sidaas ilahay waa khilaafsan yahay ama siaas ama siaas ama cadiy ama madooye ama dheerye ama gaabanye ama maaad maaratay waxaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waxaasoo dhan ilaahay waa ka naasan yahay subxaana wa tacaala wamaa khadara wamaa kiina waa ka naasahan yahay khadara mara bilqalbi qalbiga soo mara ama khadara degooda biqalbiga kasoo degooda ama khadara ku dhibca bilqalbi qalbiga ku dhibca wax alla waxaasoo dhan ilahay waa ka naasahan yahay intuba isku wada macne lam yatakid ilaahay ma samaysanin saaxibatan saaxibad ma samaysanin haweeney ma samaysanin walaa waladan waladna ma samaysanin ilaahay subxaanahu wa tacaala ma samaysanin saaxiba haween la qabo ilaahay ma laha subxaana wa tacaala walaa waladan waladna ma laha ma samaysanin naag ma laha walad ma laha ilaahay subxaana wa tacaala waa ka sarreeyaa waxaasoo dhan ilahay subaa waa ka deeqtoomaah bani aadamka u baahan inuu tarmo u baahan wax xoojiya u baahan islaan uu ku raaxaysto u baahan islaan ninkeed ku raaxaysto u baahan carruur dhalan u baahan waxaas waa dadka muxtaajiinta baahan oo fuqarada ah haddaba ilaahi subxaana wa tacaala laakiin waxaaso uma baahna mana samaysanin walaa yumaailu lama mid noqdo fii daatihi daatada ilaahay kulama mid noqdo waa sifaatihi sifaatkiisu kulama mid noqdo afcaali afcaashiisa axada cidna ilaahay subxaana wa tacaala wax ku daata ahi ma jiraan daatadiisoo kale wax lihi ma jiraan sifaadkiisoo kale wax lihi ma jiraan sifaadka ilaahay leeyahay oo kale wax lama jiraan haddaad maqasho iyadoo yacni lagu tilmaamayo ilaahay subxaana wa tacaala bacd alaxaadiid maalan waxa makhluuqa lagu tilmaamo kale haddii lagu tilmaamo waa xagga lafdiga laakiin xagga macnaha shaqo iskuma laha maala ilaahay waad ilaahay waxaad maqasha waa soo degoodaa allahu yanzilu kula leyla waa xaq laakiin insaanku muxuu yaqaanaa kor laga soo degoodo hoos loo soo degoodo ilaahay subxaana wa tacaala tiisu taas ma aha ilaahay maxaad maarata degitaan waxaa ku taqaan meel laga dhaqaaqo meel lasoo yimaado maya meel la banneeyo meel la buuxiyo maya midda ilaahay waxaasoo dhan ma aha xagga waxay iska leeyihiin lafdiga bis ay iska leeyihiin amaa xagga macnaha waa ku kala duwan yihiin waxaad maqashay ilaahay maalan wuxuu leeyahay yad ayuu leeyahay insaanka yaddiisa waa taqaanaa waa xubnahaas laysa saaray layska saaray faro layska saaray kaf layska saaray maxaa la yihahdaa diraac layska saaray kullu haadaa ilaahay ma laha subaa lianna ilahay jisimeba ma aha subxaana wa tacaala bal ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan makhluuqa meelna uga kama shabaho meelna fii shayin min alashyaa kama shabaho haddaba yaddaas ilaahay yadda makhluuqa shaqo kuma laha waa kala duwan yihiin midda ilaahay maba aha jismi waxa wey waa ifa ifa wey waifatu waljismu laba kale jismi maaha midda ilaahay subxana wa tacaala walaysa bijismin jismi ilaahay subxaana wa tacaala ma aha muxuu yahay waxaan lagu sheegay waa ifa ifa wey marka saas weliga u fahm wixii axaadiista ku yimaada ama qur'aan ku yimaada oo wixii bani aadamka magacii ou lahayoo kale leh magacas bis ayaa ka dhexeeya isimka ayaa ka dhexeeya laakiin macnuhu kama dhexeeyo shaqo iskuma laha waa laga maarmaan saas inaan u fahmna walaa yumaailu lama mid noqdo fii daatihi daatada ilahay kula mid noqdo wa sifaatihi sifaatka ilahay kulama mid noqdo wa afcaalihi afcaashiisa kale kuma axadan cidna ciidna kulama mid noqdo ilaahay cidina laba mid noqo taasna cidna laba mid noqdo yani waxa weyaan maalan afcaasha waxa ilaahay sameeye wax samayn karaa ma jirto haddii yaa samad abuuri kara yaa dhulka abuuri kara yaa bani aadam abuuri kara yaa waxaan abuuri kara yaa wax kaloo abuuraba ilaahay ma sifaadka ilaahay sameeye wax samayn karaa ma jiraan sifaadkiisa keligiisa ku yahay daatadiisa sifaad keligiisa ku yahay maxaa la yidhahdaa ficilkiisa afcaashiisan keligiisa ku yahay saas haddii qofku uusan ictiqaadinin halis u ku jiraa wamacnaa ashhadu hadda halkaas maxaad ka fahamtay waxaa lagu sharxay ashhadu an laa ilaaha illa allahu macnaheedii baa lagu sharxay ashhadu an laa ilaaha illa allah macnaheedii ayaa lagu sharxay waxaa hadda kuu dhiman ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah wamacnaa ashhadu anna muxammadan ashhadu anna muxammadan waxaan markhaad ka ahay muxamed rasuulu اllah rasuulka ilaahay inuu yahay ayaan markhaad ka ahay macnaheedu aclamu waa ogahay wey wa actaqidu waan ictiqaadinayaa biqalbii qalbigan ka ictiqaadinayaa wa ubayinu ligayri aniga kayrkeena waan u caddaynayaa anna sayidana anaga sayidkeena muxamada bna cabdillaah muxameda bna cabdillaahi bna cabdilmualib cabdullah ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu rasuulkiisa inuu yahay ilaa kii la soo diray ilaa kaafati alkhalqi khalqiga dhammaantood loo soo diray ana sayidana sayidkeena muxamadan muxamed ah muxamedkii bna cabdillaah cabdilaahi wiilkiisa ahaa muxamed ibna cabdillahi bna cabdilmualib cabdullaahi addoonka inuu yahay addoonka ilaahay inuu yahay ayaan maxaa la yihahdaa ka markhaati ahay wey wa rasuuluhu ergeygii ilaahay soo dirsaday inuu yahay yaa loo soo diray ilaa kaafati اlkhalq khalqiga dhammaantooda loo soo diray khalqiga oo dhan ayaa loo soo diray waa ka ilahay dhahaya tabaaraka aladii nazla اlfurqaana calىa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira caalamiinta oo dhan ayuu nadiir u yahay nabigu salى اllahu alayh wasalam liyakuuna si u ahaado nadiiran kudiga lilcaalamiina caalamiinta oo dhan mid u diga inu ahaado waa mid macnaha ilaa kaafati اlkhalqi waa sidaas saadiqun mid run sheega inuu yahay yaan markhaati ka ahay saadiqun ku yacnii run sheegay nabigu inuu yahay sala allahu calayhi wasalam fii kulli maa kii dhammaantiisa uu ka run sheegay akhbara nabigu waramay bihi isaga u sheegay wax alla wuxuu sheegay hadal afkiis ka soo baxay dhammaantiis xaq inuu yahay run uu yahay ayaa marqaadka ah uu ku run sheegay sala allahu calayhi wasalam yejibu waxaa waajibaya calaa kaafati alkhalqi khalqiga dhammaantiisa waxaa ku waajibaya tasdiiquhu nabiga u rumayntiisa dhammaan waxaa waajibka khalqiga oo dhan inay u rumeeyaan wax alla wuxuu sheegay nabigu maadaama saadiq fii kulli ma akhbara bihi uu ku yahay waxaa waajib ku ah yajibu calaa kaafati اkhalqi khalqiga jinniga iyo insiga dhammaan waxaa waajib ku ah tasdiiqu nabiga oo rumayntiisa wa mutaabacatuhu iyo raacistiisa inay raacaan nabiga sala اllahu alayh wasalam ayna u rumeeyaan wax alla wuxuu la yimid oo sheegay wayaxrumu xaaraama calayhim dushoodana waxaa ka xaaraam ah khalqiga dhammaantood waxaa xaaraam ka ah takdiibuhu nabiga beenintiisa inay ku beeniyaan sala allahu calayhi wasalam takdiibuhu nabiga beenintiisa oo yidhaahdaan waa been waxaasi sax maaha ay yidhaahdaan wayaxrumu calayhim takdiibuhu iyo wa mukhaalafatuhu khilaafadiisa waxaa kaloo ka xaaraama khilaafidda nabiga ay khilaafaan sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka xaaraama takdiibuhu beenintiisa iyo wa mukhaalafatu khilaafidiisa oo la khilaafo nabiga sal اllahu alيه wasalam faman kadabahu qofkii nabiga beeniya oo wax shay ou la yimid ku beeniya oo yidhah sax maaha waxaasay yidhaahdaan faman kadabahu qofkii nabiga ku beeniya fahuwa kaasi daalimun daalim weeyaan mid naftiisa dulmiya weeyaan kaafir oo kaafir ah waa daalim kaafir faman kadaba qofka beeniya nabiga sala allahu calayhi wasalam fahuwa daalimun daalim weeyaan daalimkaasu kaafirun oo kaafir ah waman khaalafahu qofka khilaafana ma beeninin waa rumeeyey waa sax u yidhi wax alla wuxuu la yimid waa sax waa rumeeyey laakiin waa khilaafay wuu khilaafa nabigu khilaafay sala allahu calayhi wasalam waman khaalafahu qofka khilaafa fahuwa kaasi caasin caasi weeyaan caasi waa khaasirun khasaaray waa caasi khasaaray wafaqana allah allahna waafajiyo likamaali mutaabacatihi nabiga sala allahu calayh wasalama raaciddiisa dhammaystirankeeda raacitaan dhammaystiran oo nabiga la raaco allahna waafajiyo wey wafaqana allah allahna waafajiyo likamaali mutaabacatihi nabiga sala allahu calayh wasalama raaciddiisa kaamil ahaanshaheeda allahna waafajiyo warasaqanaa allahna ugu ersoqo kamaala qabsasho dhammaystirankeeda bisunnatihi sunnadiisa la qabsado sala allahu calayhi wasalam sunnada nabigo la qabsado qabsasho weliba dhammaystiranna aan qabsano allah na waafajiyo wajcalanaa allah naga yeelo minman duul kuwa ka mid ah allah naga yeelo yuxyii axkaama shariicatihi shariicadiisa axkaamteeda kuwa nooleeya kuwo ka midaan allah naga yeelo wajcalanaa allah naga yeelo baad leedahay minman duul kuwa kamida allah naga yeelo yuxyii nooleeya axkaama shariicatihi shariicadiisa axkaamteeda kuwa nooleeya kuwo ka mida allah naga yeelo watawafaana allahna oofsado calaa milatihi diintiisii dusheeda allah nagu oofsado annagoo diintiisa ku dhegan ilaahay hana oofsado watawafaana allahna oofsado calaa milatihi diintiisa dusheedii diintiisa dusheeda allah nagu oofsado xasharanaa allahna soo saaro fii zumratihi jamaacadiisa dhexdooda allah nagu soo saaro jamaacadiisii allah nagu soo saaro wa xasharana allah na soo saaro oo na soo shiriyo maalinka qiyaamaha calaa eh, fii zumratihi jamaacadiisa dhexdeeda annagoo jamaacadiisa ka mid ah allah na soo saaro wa waalidiina annaga iyo labadeenna waalidiin wawaalidiina iyo kuwii waalidiinteenna oona dhalay waxayna dhalay wixii sii dhalay dhammaantooda loo jeedaa wa awlaadana iyo caruurteenna allaha kusoo saaro wa ikhwaanana walaalaheen wa axbaabana iyo axbaabteenna kuwana jecel iyo kuwa aan jecelnahayba wamuslimiin ee muslimiinta dhammaantood aamiin intaasi waa muqadamadii waa qaybtii ictiqaadka ictiqaadka qaybtiisii waaye marka waa intaas waxaa rabaa qofku inuu si wanaagsan u ictiqaadiyo hadduu saas u ictiqaadiyo duuduubkaas uu haysto waxba kale uusan sii gelgelin wixii la yidhaha waxaasi waa waajib oo qofku iska qabsado wax kale waxaan baarbaaritaanka iyo waxyaabahan hadda loo yaqaanay caqaa'idka oo la tiimbanayo qolo walba ahwaa'deeda iyo maxaad maarata ay qoratay oo waxay doonto hawl isma sheegato ay qorteen kuwaasi dhibaataaba ka iman karaba qofku inuu daahirkaas ilaahayna uu rumeeyo subxana wa tacaala daahiran wa baadinan saas oo hadda musanifku u sheegay inuu maad u rumeeyo nabiga sal اlahu alay slm rumeeyo diintiisu inay xaq tahay iyo usuusha iimaanka oo dhan laga wada helo saas inuu maxad maarata u rumeeyo waxbana uusan hoosii gelgelin waxyaaba uusan dadna isku maxad maarata sidaas ayaa haboon waxyaabaan kaleo hoos loo sii gelayo caqaa'idka oo hoos loo sii gelayo maxad maarata laysku gooyo laysku waxay waxaasoo dhammi waxaa ka buuxa aad iyo aad uga buuxa ahwaa اlbashar ayaa ka buuxa iyo firaqdii iskhilaafay wararkooda ayaa ka buuxa waxbadanana maxad baan qofka uguma jiraan marka waxaa weeyaan waa intaas iyo waxyaabo maxad kale dhiman waa jiraan hadda intaas maaha keliya wixii la rabay laakiin usuushii waa ku dhammaystiranta uma yajibu waxaa waajibaya calayhi qofkii muslimka ahaa dushiisa ilaa marka hore wuxuu yidhi awalu maa yajibu calaa kulli muslimin aan ogso yidhi qof kastoo muslima dushiisa waajib waxaa ku ah shuruud markaas haddana wixii waajibka waa tan markuu intaas laga helo ictiqaadkaas laga helo uma yajibu waxaa waajibaya dushiisa waxaa ku waajibaya an yatacalama inuu barto shuruuda salaa salaadda shuruuddeeda inuu barto wa arkaanaha iyo arkaanteeda inuu barto wa mubdilaatiha iyo waxyaabaha salaadda berinayo inuu barto intaas ayaa waajib ku ah uma yajibu waxaa waajibaya caleyhi dushiisa waxaa ku waajibaya an yatacalama inuu barto shuruuda salaa salaada shuruudeed inuu barto wa arkaanaha iyo arkaanteed inuu barto wa mubdilaatiha iyo salaada waxyaabaha beriya inuu barto inuu barto ayaa waajib ku ah wa mubdilaatiha iyo salaada wax berinaya fa shuruuduhaa inaa cashar shuruudu salaa hadda wuxuu rabaa inuu ku baro kitaabka o dhanba wuxuu ku saabsan yahay shuruudu salaa iyo arkaanu salaa iyo mubdilaatu salaa iyo wixii ka farcamaya intaas ayuu kugu aroorinaya fa shuruuduhaa shuruudeedii inaa cashara koob iyo toban wey koob iyo toban shardi weyaan shuruudu salaa iyo waxaan ilaa labiyo toban shardi wey inaa cashara labiyo toban shardi wey alأwal الsharد الأwal طahaaraة الthawbi qofka tukanaya maradiisu inay daahir tahay wاlbadani jirkiisu inuu daahir yahay wاlmakaan makaan ku tukanaya inuu daahir yahay min النajaasaati najaasooyin uu ka daahir yahay jirkiisa waa inuu daahir ka yahay maradiisu waa inay daahir tahay makaanka uu ku tukanaya waa inuu daahir yahay min annajaasaati najaasaat ay ka daahir yihiin najaasa maxaa la yihahdaa wahiyo najaasadeena alkhamru wاlbowl wاlgaa'idu wاlrawth wاddamu wاlqayxu wاlqay'u wاlkelbu wاlkhinziiru wafarcu axadihima wاlmaytatu وشhacruha وdilفha وjilدha وcadمha إlaa maytaة الآadamiي والsamk والjaraad والmudakaati الmubaaxi akluha wuxuu yidhi najaasaadkii waxay tahay uu ku yidhi najaase maxaa la yidhaha marka ilaa wuxuu yidhi طahaaraةu maradi daahir noqoshadeedii wاlbadani jirkii daahir noqoshadiisii wاlmakaani makaankii lagu tukana daahir noqoshadiisii min الnajaasaati ay ka daahir yihiin markaad tiraahdo najaase maxaa la yihahda marka way najaasa alkhamru khamrigu waa najaaso alkhamru khamriga wey waa najaaso walbowlu kaadida kaadidu waa najaaso walgaa'id waa saxarada iyaduna waa najaaso walgaa'id gaa'idkii waa waxa insaanka ka yimaado gadaalkiisa warowth digadii digadii iyaduna waajib wey nooc alla noocay rabto iyaduna haka timaado nooc alla noocay doonta ha ahaatee digadu waa waajib waa waxaan dhina iyaduna waa najaasa wadamu dhiiggii dhiiggii isaguna waa najaasa wadamu dhiiggii wey walqayxu malaxdii wey malax malaxda qofka inta nabar yeesho malaxda kat ka dilaacaysa iyaduna waxa weeyaan waa najaas walqayxu lianna qayxu waxa weeyaan waa dhiiggii hadda oo isbedeley walqayxu malaxdii wey iyo walqayu matagi matagi isaguna waa najaaso wey walqayu matagi wey ama hunqaacadii midkaa u taqaanin walkelbu eygi wey eygu isaguna waa najaaso gormuu laakiin ku najaasaynayaa waa marka isagoo qoyan ama adigoo qoyan aa istaabataan isagoo qoyan ama adigoo qoyan ama wax uun maxayd maaratay qoyan iyo asagoo inay istaabtaan ama isagaa qoyan ama sagaba kuu sheegi doonaba kaguda waxbaa isku saa ku keeni doona walkelbu eygii wey walkhinziiru iyo khinziirkii khinziirkii isaguna waa noocaas o kale isaguna walkhinziiru haddaad soomaali ku rabtaan doofaarka wa walkhinziiru khinziirkii isaguna waa nijaaso wa farcu axadihimaa iyo laba midkood farciisii maxaa loo jeedaa wa farcu axadihimaa yani maca xayawaanin daahir kaana zaa kalbun eya wuxuu booday maalan ri ayuu booday eeyaa ri booday markaas wax ka dhasheen waa farac eeyey soo maaha waa nijaasa shaygaas waxaas ka dhashay marka waa saas wa farcu axadi maa ama orgiyaa wuxuu booday ey ayuu booday orgiyaa wuxuu booday ey markaas wax ka dhasheen waa nijaaso wa farcu axadihima waa sidaas walmaytatu baktigii wixii baktiyey wax alla wixii baktiyey iyaduna waa nijaaso wixii baktiyey wax baktiyey maxaa loola jeedaa la yihahda wax baktiyey wax baktiyey waxa weeyaan waa waxa naftu ka baxday naftii baa ka baxday bikayri dakaatin sharciya gowrac oo sharciyan ugama bixin wax baktiyey maxaa la yihahdaa naftii baa zuushay naftii wixii ka zuushay weeyaan azaa'ilaة اlxayaati waa wixii naftii ee ka zuushay bikayri dakaatin sharciya gowrac sharciyana aysan uga zuulin naftii kaasaa waxaa la yidhahdaa kaasaa waxaa la yidhaahdaa yani meyta la yidhahdaa oo meytadii markaas waxaa soo gelaya arigii oo kale hadduu baktiyo on la gowracin ama iyo wii hilibkiisa la cuni jiray waa najaaso haddii dameer ama la gowraco ama aan la gowracin waa najaaso lanna haddii la gowracana sharci laguma gowricin ama libaax ama maalkii maxaa la yidhaahdaa baalkii libaax amase maroodi amase waxaasoo dhan iyo waxa alla wixii hilibkiisa in la cunaa aysan bannaanayn dhan ama gowrac maha gowracin kuwaas waa isla mid mar walbaba waa najaaso waa meyto meyta la yidhaahdaa meyto lama yihahdo maala haddii ri la gowraco waa meyto lama yidhaahdo mudakaadaa la yidhahda mudakaa waa mito la gowrac iyado marka waxaad leedahay walmeytatu meytadii ayaa maxaa la yidhaahdaa iyadana iyo maytadii iyaduna najaaso ah iyo wa shacaruha tinteedii maytadii tinteedii wey wadilfa ciddideedii ciddideedii maytada ciddideedii iyaduna waa noocaas kale wajilduha iyo maqaarkeedii maqaarka maxay maytada maqaarkeeda iyo wacadmuha lafteedii maytadii lafteedii waa wada najaaso ilaa maytata alaadamiy aadamiga maytadiisa mahane aadamiga maytadiisu najaasa ma aha ilaa maytat aadamiy aadamiga maytadiisa maahe wasamaki wailaa maytata samaki kalluunka maytadiisa maahee waljaraadi wailaa maytata aljaraadi ayixii maytadiisi maahee ayixii maytadiisa maahee walmudakaati tii la gowracay maahee mudakaadkii almubaaxi akluha cunideeda u bannaana iyo tii la gowracay oo tii la gowracay oo hilibkeeda in la cuna ay bannaanaydna iyadana maytadeedu najaasa ma aha ayuu ku yidhi marka waa saas wahiya najaasadii alkhamru khamrigii weeyaan walbawlu kaadidii weeyaan walqaa'idu qaa'idkii weeyaan walrawthu digadii weeyaan wadamu dhiiggii wey walqayxu malaxdii wey walqay-u matagii wey walkelbu eygii wey walkhinziiru khinziirkii weeyaan wa faracu axadimaa labadood midkood faraciisii weeye oo yacni maca xayawaanin daahir wlmaytatu wixii baktiye weeyaan wa shacaruha tinteedii weyan wadilfaha ciddadeedii weyan wajilduha maqaarkeeda weyan wacadmuha lafteeda weyan ilaa maytat aadami aadamiga maytadiisa maheen wasamaki wailaa maytat samaki kalluunkii maytadiisa maheen wاljaraaxi wailaa maytat اljaraadi ayixii maytadiisa maheen wاlmudakaati tii la gowracay mahee tii la gowracay maytadiisa maheen mudakaadka almubaaxi akluhaa iyadu maytamaba soo gelaysaba maytamaba almudakaatu mubaaxi akluhaa maytamaba la yidhahdaba lanna daabidka aan soo sheegnayba waa ka baxsan tahayba waxaan dhahnay meyto waxaa la yidhahdaa azaa'ilaة اlxayaati bigayri dakaatin sharciya tii ay zuushay nolosheedu ay zuushay oo nolol baalkii gowrac sharciya haddii marba gowrac sharciya la gowracay ama digaagii ama arigii ama geelii ama lodii ama fardihii waxaasoo dhan iyo wixii hilibkiisa la cuni jiray oo dhan ma noqonayo meyte lama yidhaahdo marka uma baahna hadda inuu yidhahdo walmudakaati mubaaxi akluha maba u baahnaba lanna meyteba lama yidhah marka horeba kuwaas marka faman laaqat haadihi النajaasaatu hawba اlinsaani famata dhe famataa laaqat haadihi النajaasaatu hawba اlinsaani aw badanahu aw musalaahu aw gayrahaa min aljaamidaati maca ruduubatin fiiha aw fii mulaaqiiha fain kaana lahaa طacmu aw lownu aw riixu wajaba gasluha xataa yazuula ثuma yaziidu fii najaasati اlkelbi wاlkhinsiiri sita kasalaati waaxidaة minha mamsuujaة bituraabin dahuur wain kaanat min gayrihima gasalahaa marata waaxida halkan runtii waa kitaab aad iyo aad meelshaan oo kale waxyaabahan iyo saas halkan loogu caddaynayo waxaa weeye kutubta yaryar oo dhan iyo laguma barto sidaas xataa noocaan iyada u habaysan waxaa laga yaaba kutubta waaweyn in badan oo ka mid a inaysan ku jirin wuxuu yidhi famataa laaqat haadihi najaasaatu najaasaadkaasi markay la kulmaan najaasaadka aan soo sheegnay markay la kulmaan hawbal insaani qofka maradiisa aw badanahu ama jirkiisa aw musallaahu ama meesha uu ku tukanayo aw musallaahu ama meesha uu ku tukanayo markay la kulma aw hayrahaa ama inta aan soo sheegnay hayrkoodii oo min aljaamidaati waxyaabaha qalqalaalan ah iyo intaas kal waa weelashii waxaa kuu soo gelaya weelashi iyo wax kale maxaad maaragtay wax walbaa soo gelaya hadday najaasooyinka aan soo sheegnay ay la kulmaan oo taabtaan insaan maradii ama badankiisa ama meesha ku tukanayo ama inta saddexaas kayrkoodii oo min aljaamidaati ah weelashii oo kale iyo waxaasan iyo ardadii kale iyo wixii o dhan baan kusoo geelaye maca ruduubatinna ay kula kulanto ruduubadoo fiiha dhexdeed ahaatay maca ruduubatin ruduuba la jirkeediina ay la kulanto qoyaan maca ruduubatin qoyaan la jirkiisa ay la kulanto oo fiihaa yacni fi الthawbi aw اlbadani aw musalaahu aw gayraha min aljaamidaat saasaa loola jeeda maya maya waxaa tidhahdaa may may maca ruduubatin fiiha maaha maca ruduubatin qoyaan la oo fiiha fi tilka najaasaati dheh yacni hadda iyadu waaba kaadida iyadu waaba iska qoyan tahay mar kastaba waaba iska waa dhici karta qofku inta kaadiyo meel ay qalasho aduu calaa kulli xaal inta lasoo sheegay oo najaasooyina iyadoo qoyan yihiin qoyaan iyadoo dhexdeeda ku sugan yahay oo mase iyadu ma qoyne fii mulaaqihaa kan iyada la kulmaya kan la kulmaya qoyaan ku sugan ayay kula kulantay wuu najaaseeyey shaygaasi waa najaasoobi waa najaasoobi shaygaasi famataa laaqat markay la kulanto haadihi najaasaatu najaasooyinkaas oo kuwaasaan soo sheegnay hawbal insaani qofka maradiisa ay la kulanto aw badanahu badanal insaani insaanka badankiisa ay la kulanto aw musallaahu ama meeshuu ku tukanay ay la kulanto aw hayrahaa saddexaas hayrkoodii ay la kulanto oo min aljaamidaati najaasooyinkaas saddexaas soo sheegna maahna wax kale la kulmay oo min aljaamidaati waxyaabaha engegan oo qalalan ah maca ruduubatin qoyaan iyo kula kulanto oo fiihaa najaasada dhexdeeda ku sugan hadday najaasadu qalaalan tahay wax dhibaata ma laha shayga ayla kulantan uu qalaalan yahay laba qalaalan isma najaaseeyaan oo hadda gacantaada oo qalan hadda ay ku taabato ama khansiir ku taabato ama aad saxara ku taabato ama kaadi qalashay aad ku taabato ama meyto aad ku taabato qalaalan ma najaasamayso najaase ma aha markaas waa in labadiina mid qoyan yahay yani labadiina mid waa inuu qoyan yahay maca ruduubata ay kula kulanto qoyaan la jirkiisii oo fiiha najaasad axad ku sugan oo amase najaasad ma qoyne fii mulaaqiihaa ayaa qoyan maalan maradaadii daahirka ahayd ayaa saxaro qalaalan taabatay ama dega qalaalan taabatay ama maradaadii qoyneeda meyta taabatay maradaadii qoyneed ayaa waxaa taabtay meel oo dhul najaaso ahoo najaasoobey ayaad maradii qoyante ayaad ku jiiday waxaasoo dhan waa najaasoobeen waa naaasowday haygaasi wuu najaasoobey maradii waa najaasoobeysa badankii masalli iyo kayrkooda jaamidaad ahaa laakiin najaasadu qalalan tahay ama midka ay la kulantay najaasadu ay qoyan tahay ama shayga ula kulmay qoyan yahay waa najaaso shaygaas see loo dahiraya marka hadda sidii loo dahiriyo fain kaan marka ha waxa kaaga bilaabanaya shayga waa najaasada waad garata say u najaasooda hadday najaasadu qoyan tahay ama muxuu ahaa shaygu qoyan yahay ee ay kulmaan waa najaasoobidaa lagu yeehay see loo dahiraya markaas fain kaana hadduu ahaaday lahaa lilnajaasati najaasad hadduu dacmun dhadhan hadduu aw lownun midab u aw riixun ama uur u wajab waxaa waajibaya qasluhaa dhaqiddeeda ayaa waajibaya xataa yazuula ilaa uu kaasi waa inuu la dhaqaa shaygii najaasa maradii iyo jirkii iyo ardadii iyo weelashii wax alla wixii o waa in la dhaqaa ilaa uu dacmigii oo uu midabkii oo uu urkii uu zuulo fain kaana hadduu yalahaa iyado dacmun dhadhan hadduu u sugnaaday aw lownan ama midab u sugnaaday aw riixu ama ur u wajaba waxaa waajibiya qasluha dhaqideeda waajibaya najaasadaas dhaqideeda ayaa waajibaya xataa yazuula ilaa uu zuula kaasi kee zuulaya waa midka oo maxaa la yidhahdaa urki ama dhadhankii ama waxaas uma dabeedna intaas intaas ku daahirsamayaan uma yaziidu kadib wuu ziyaadinaya fii najaasati اlkelbi wاlkhinziir eygii iyo khinziirkii najaasadii wuxuu zuulinayaa sita kasalaati lix dhaqmo waa inuu ku daraa zuuliyaa uu ku daraa haddii eh, tahay najaasatu najaasatlbi walkhinziir hadday tahay najaasatulkalbi walkhinziir hadday tahay waa inuu lix dhaqmo ugu sii daraa mid waa dhacday oo waa midaad ku dhaqday ee lagu xisaabiyaa midda kale eh, lixda kalena waa inaad la timaadaa uma yaziidu kadibna wuu ziyaadinaya inta kale lagama rabo wixii ku najaaso saxaro wixii ku najaasa mulaaqaadkii eh, maalka meytadii iyo kaadidii iyo khamrigii iyo fulan waxaas oo dhan waxaa laga rabaa keliya eh, hadday midab leed hadday ur leed hadday dhadhan leed inay susho bisa laga rabaa waa daahir noqotay markaas maxaa ku haray intaas wuxuu kasii darayaa buu yidhi najaasulkalbi walkhinsiir haddii najaasadu tahay waa inuu lix dhaqmo ku sidiyaa markuu dhadhankii urkii iyo midabkii zuuliye kabacdi uma yaziidu uu ziyaadinaya fii najaasati اlkalbi uu ziyaadinaya walkhinsiiri wa najaasati اlkhinsiiri sita kasalaatin dhaqmayaalo oo lixa ayuu ziyaadinaya waaxidatu mid oo minha lixdaas ka midana mamsuujatun tu la dheehay weeyaan bituraabin cara lagu dheehay lixdaas mid ka mida weliba waa lagu daraa turaabkaasoo dahuurin oo wax dahira waa turaabka lagu booraysan karo turaabka maxay lagu booraysan karo marka waa saas weeye waaxidatun mid oo minha lixda dhaqma ka ah <clears throat> mamsuujatun tu lagu dheehay weeyaan bituraabin cara lagu dheehay turaabkaasoo dahuurin oo wax dahira wain kaanat hadday tahay najaasadii min hayrihimaa labadaas kayrkoodii hadday tahay eygii iyo khinsiirkii aysan ka ahana wixii kale ay yihiin hasalahaa maratan waaxidatan hasalahaa mar hadduu urkii zuuliyo dhadhankii waaba dhammaatayba yani hal mara najaasooyinka maaa kale maxaa kugu filan hal mar inuu dhago ayaa kugu filan laakiin najaasu kalbilkhinsiir sabca hasalaada la rabaa mid waa midda urka iyo wax walba lagu zuulinayo haddiise ur layn dhadhan layn najaasu kalbil toddoba jeeraa la rabaa mar kastaba wain kaanat min hayrihimaa khansiirkii iyo kelbigii kayrkood haddii nijaasadaas ka ahaatay asalaha nijaasadaas waa dhaqayaa marwatan waaxidatan buu dhaqayaa hal mar bis ayuu dhaqayaa wayajibu waxaa waajibaya sabulmaa biyaha shubidoodii ayaa waajibaya cala almutanajisi shayga najaasob dushiisa oo biyaha lagu shubo cala almutanajisi marka yani biyuhu waa biyo kor ka imaanaya waarid waa biyo soo arooraya waarid ah hmm. wayajibu waxaa waajibaya sabulmaa biyihii shubidoodii calى اmutanajisi shaygai najaasob dushiisii oo lagu shubo idaa kaana almaau hadday biyuhu yihiin duuna alqulatayn qulataynku waa ka yardayihiin hadday marba qulatayn ka yar yihiin hal foosto qadarkeedii hadday biyuhu ka yar yihiin haddii la dhex geliyo shaygii najaasadaha biyihi la dhex geliyo wasi dumar badan ay sameeyaan dharka waxay dhaaan dhaqaan dharka waa najaasa baafkay ku dhaqayaan ku dhaqayaan ku dhaqayaan hadhow baaldii biyo ka buuxinayaan waa isla geliyeen dharkii najaasoobey oo la dhaqo yani laakiin hadda aan laakiin najaasadii aan laga daahirin ayaa hal baa waxaan uri hal baaldi bis waa laba joojeenaya waa la waraya najaaso siisi yaaday mahe najaasa ma nuqsaamin lanna maxaa la rabaa najaasadu inay suusho marka la rabo biyi kor laga keenay inta shayga lagu shubo yaa shayga biyihii saafiya inay ka shubmaan ayaa la rabaa kor biyo laga keenaya kushub laakiin biyo la dhex gelinayo haddii shay najaaso aad biyo dhex geliso haba yaraade biyo waa najaasoobeen waa mid midda ku leeya wajib waxaa waajibaya sabulmaai bihi shubidoodii cala almutanajisi shaygii najaasoobay lagu shubay markaase biyihii maxay noqonayaan mawruudun waa kuwa la arooro marka marka waa saas wey wayajib waxaa waajibaya sabulmaa biyo cala almutanajis idaa kaana almaau biyo hadday yihiin duuna alqulatayni qulatayn kuwa ka yar hadday yihiin fain adkhala hadduu geliyo waa kan fain adkhala hadduu geliyo almutanajisa shaygii najaaso hadduu geliyo fiihi fi lmaa'i biyihii dhexdoo hadduu geliyo biyihii qulatayn ka yaraa biyihii qulatayn ka yaraa ayuu geliyey shaygii najaasoobay biyihii qulatayn ka yaraa muxuu geliyey shaygii najaasoobuu dhex geliyey shaygii najaasoo qaaday oo biyihii qulatayn ka yaraa dhex geliyey fain adkhala hadduu geliyo almutanajisa kii najasoobi fiihi biyihii dhex hadduu geliyo lam yadhur ma daahirsamin watanajasa almaau biyihiina waa najaasoobeen wa mulaaqiihi xataa wax alla wixii la sogo fuusto maalan hal baaldi oo biyo ah ama laba baaldi ama shan baaldi waxaa doontana wax hal fuusta ka yar oo biyo ah ayaad waxaad samaysay wax gelisay markaad dhex gelisay biyihii waa najaasoobeen shaygii ahaa wax alla wixii biyahaasi taabtaana waa sii najaasoobayaan ila biyaha najaasooba mogta biyahaas wax alla wuxuu sii taabtaana waa najaasoobeen iyaguna fain adkhaala hadduu geliyo almutanajisa kii najaasoobay fiihi biyihii dhexda hadduu geliyo lam yadhur shayga horta ma daahirsamin waa kow watanajasa almaau biyihii waa najaasoobeen wa mulaaqiihi biyihii wixii la kulmaana waa najaasoobeen wixii biyaha la kulmayna way najaasoobeen iyagiina khalaas najaasadii sii siyaadoo sii badatay marka waa saas wey halkaas meesha maxaa ka fahamta sida wax loo dhaqo ayaad meesha ka fahamta maro najaasoah dhul najaasoah hadda waxaa arkaysaa dad oo eh, shumac ayaa najaasoobaya waxaa leeyahay biyihiia waa la tirtiraya intaa lasoo qaato war taas nadiifinaa la yidhaahdaa ee tadhiir lama yidhaahdo ma daahirsamay saas ku dahirsami maayaan biyo kor ka yimid waa in lagu shubaa meeshan biyo kor ka yimid marka maxaa la samaynayaa haddaad rabto inaad shumac iyo aad dahirto waxaan dhahna waxaa la samaynaya shumaca najaasada marka hore la tirtiraya markii loo jeedi waay waxba aysan ku jirin biyo kor lagu ka yimid ayaa lagu shubaya xoog loogu shubaya biyahaas markii lagu shubo meesha ha ka tagaan biyahaasi meesha ha ka tageen meel kale ha tageen bas ka qallajiya meeshaas markaas biyahaasi saasay ku daahirsamayaan si kale maya marka waa saas waxyaabaha oo marka dumarka in la baro howlahan iyo sida dharka loo dhaqo waa laga maarmaan haddii kale wax dhan salaada dhan waxay xumaanta u joojin weyday oo maxaad maaragtay iibku oo u daa'imay waxyaabahaasa ka mid ah salaaddii lama aqbalin eber li'anna waxaa la waayey shuruurdeedii aa meesha ka maqanba marka wayajibu sablmaay bihii shuruurdeedii aa waajiba cala almutanajisi kee najaaso dushiisa lagu shubo mm. idaa kaana almaau biyuhu hadday ahaadaan duuna alqulatayn qulatayn laakiin qulatayn haday dhan yihiin biyihii dhib ma laha shaygii najaasa haddaad aad fusadii biyada kudhex dhaqdo haddaad kudhex dhaqdo biyihii wixii aysan biyihii bedelin midabkii dhadhanka urka haddaysan ka bedelin waxba dhibaataa ma laha markasoo daahira ku haddaan ta shaygii najaasoobay oo hal fuusto oo buuxda oo biyo ah aanta dhexda geliso aad ku dha lanna nabigaa yihi sal اlه alيه wasalam idaa almaau qulatayni lam yaxmil alkhabas haddii biyuhu qulataynba ay gaaraan najaase ma qaado najaasadii iyaga iska difaacaya marka waxba dhibaata ma marka haddii marba qulatayn gaaraan waa la yeeli karaa saas halkaasaad uga baxday taasna marka wax yaraan ku darayna insha allah wayajibu calayhi waxaa waajib ku ah qofka muslimkaa waajib waxaa ku ah alstibra istibra ayaa waajib ku ah min albowli kaadii laga istibroodo kaadii oo laga istibroodo ayaa waajib ah xataa yakliba ilaw gaalibuna calaa danihi malihiisu ka qaalib annahu ay ilbawla laa yacuudu inaanu soo laabanaynin walaa yakhruju inuusana soo baxaynin uma dabadeed markaasu yastanji asinjoonaya waajib waxaa qofka kaadiya kaadida mar alla markuu haadiyo hore inuu ka dhaqo maso najaasadii aad sii badisay noqonaysaa iyaduna haddaba marba adoon istibro aan marin aad isnajaasi aad baalkii dhaqdo maalan waad kaadiday meeshii dakarkiiga weli qoyan weli qoyan ku dambeeyo oo istibro aadan samaynin istibra maxaa la yidhahdaa waa inuu qofku iska hubiyo in aysan waxba soo bixin dambe wax dambe inay soo bixin oo hubiyo muxuu sameyn waa dhaqdhaqaaqaya qofka ha dhaqdhaaqo eh, udhahaya lagu dhaqdhaqaajinaya waa saxsaconaya waa islexlexinaya markaasoo hadday wax dambe ka soo bixi waayaan oo ibti soo qoyi weydo sidiisi u qallalan yahay basaasljood markaas markaasu isjoonaya laakiin waa ku shubay waa ka shubay eber waay markaas adigii waana jahsooday maradii waa kaa najaasoobday jirkii waa najaasoobay mana aadan astajoonin waa ebir maxaa rabaa waxaa rabaa inaad dhaqdhaqaaqdo isnuxnuuxiso oo tanaxnuxdo oo isdhaqaajiso lagu hadhaqaajiso oo maxaad maaratay markaa saas aad samayso ood ogaato wax dambe inaysan imaanaynin markaasaa istijoonaysaa marka taasna waa kaa wayajibu waxaa waajibaya calayhi qofkii muslimka dushiisa waajib waxaa ku ah alistibraa istibraa iska beryelid meelbakaadl iska beryeel saan iska beryeel saan soo sheegnay xataa yaqliba ilaa islaamaha naftooda islaamaha naftooda haweenka dusha naftooda xooga ayagu sida ragga ilaa hadda maxaad maarata ninka waxa weeyaan aaladiisu waa qalalaysaa qaleyl ay noqonaysaa laakiin iyaga ayaga waxaa laga rabaa intay ka ogaadaan qoyaankii horoo joogay qablalbowl qoyaankii ahaa maahae qoyaan kale isagoo aan laga aamin noqon iyagoona ma asanjoonayaan laakiin ayagu qoyaan ka bixi maayaan iyagu maxaad maarata laakiin maxaa la rabaa qoyaankan soo dariyey oo maxaad maarata hadda yimid kii hore asalka ah maahana wax kale qoyaan kale maxaa la rabaa walidaa iyadoo inay dhaqdhaqaaqdo isdhaqdhaqaajisa iyaduna marka cabaar wad wado iskaasan jirto iyadu markaas ayada sida ninkao kale maanu hobaalka dhigma wax qalale ilaa qalalimaysa iyadu y wayajibu waxaa waajiba alistibraa isberyelid minal bowlka hadii laiska beryeel xataa yaqliba ilaa uu qaalib noqdo calaa danni malihiisa uu ka qaalib noqdo annahu ay bowla bowlkii laa yacuudu inuu soo noqonaynin inuu soo noqdo inuu ka qaalib noqdo inuu ka yani kmaalki maaa layihaha inuusan soo noqonaynin inuu malihiisa ka qaalib noqdo oo inuu ka aamin ahaado inuu bowl soo noqdo walaa yakhruju uusan soo baxaynin wa inuu wa inuu malihiisa uu ka qaalib noqdaa kaayadaba ina soo noqonayn soona baxaynin uma markaas bacdi yastajiib waa sanjoonaya muxuu samaynaya markaas waa sanjoonaya wayurkii weliba waa raarcinaya kaas waa istibrihi istibraha mowta gadaal kuma tacalluqo horay ku tacalluqa istibruhu soo la fahmi maayo horayba ku tacalluqa gadaal kuma tacalluqa dumir kuma ta qubulku ku tacalluqaa qubulka tii qubulka kuu sheegay tii dumirku kuu sheegay marka wayurkii waa raariciyaa dumiru dumir dabadiisa ayuu raaricinayaa xataa yaqsi ilaa uu dhaqo maa fii abaqaati maa fii dabaqaati dumirihi oo min anajaasaati wayadulka waa marmarinaya xataa yaqliba inuu qaalib noqdo calaa danihi maalihiisa uu ka qaalib noqdo zawaalu acmi najaasati wa lowniha wariixiha qofkii gadaal uu asanjaynayo waxa weeyaan waa inuu yani maxaa la yihahdaa irkhaa waxa weeyaan waa raarcinaya bimacnaa hoos sidii marka aad saxaranayso kale aad u jiirato ood hoos aad u jeeda noocaas oo kale oo xoogaa saa samaynaya maxaa la rabaa in haddii kale oo maa maaratay dubirka uu isku dhajiyo oo nab isku noqdo meesha intii daahirka ahayd intii daahirka ahayd oo hadhow markii awel markii uu saxaroonayay soo muuqatay oo kala baxday waxa laba inaad biyaha gaarsiido intii kala baxday soo la fahmaayo markaa saxaroonaysay intii kala baxday oo daahirka ahayd oo la arki karay inaad biyihii gaarsiidaa la rabaa se u gaarsiinaysaa markaas waa inaad xoogaa jiirataa istirkha aad samaynaysaa waa israaricinaysaa waad jiiranaysaa adoo jiiranaayo ayaad marka waxaad dhaqaysaa dhulkii meeshii aad dhaqaysaa dabadii baad dhaqaysaa marka xataa yaxsil ilaa uu dhaqo maa fii dabaqa haddii kale waxba korka le haddaa ka marmariso daahirkii ma dhaqna daahirkana waxaa la yidhaha waa wixii mar marar ka mida ah la arko haddii oo yacni qof ou haddii qofku fiiri lahaa hoosta kaa fiirin lahaa intii loo jeedi la markaas xaroonaysay haddaba inaad dhaqdaa markaas tanjoonaysid marka waa saas wayulqi uu raarica dubuurahu dabadiisa raariciya xataa yaqsi ilaa uu dhaqo maakii inuu dhaqo fii dabaqaati dabaqaati duburihi duburkiisa laalaabkiisa wixii ku sugnaa oo mina najaasaati najaasooyin ah waa inuu soo dhaqaa wayadluko waa inuu marmariyaa welibana gacantuu marmarinaya xataa yaqliba ilaa uu qaalib noqdo calaa danni mali gacantuu marmarinaya ku daliigaya xataa yaqliba ilaa uu qaalib noqdo calaa dani malihiis uu ka qaalib noqdo zawaalu dacmi najaasati waa dhaqayaa waa dhaqaya ilaa uu is yidhaahdo alla ileh dhadhankii najaasada waa zuulay wa lownihaa najaasada midabkeedii waa zuulay wa riixiha urkeedii waa zuulay intuu iska yidhahdo uu ka qaalib noqdo malihiisa ayuu dhaqayaa wayadluku waa marmarinaya buu yidhi calaa xataa yaqliba ilaa uu ka qaalib noqdo bimacnaa yaddiisa gacantuu marmarinaya meesha u dhaqaayo duburkii xataa yaqliba ilaa uu qaalib noqdo calaa danni malihiis uu ka qaalib noqdo zawaalu dacmi najaasati najaasada dhadhankeeda zuulideeda uu ka qaalib noqdo wa lowniha midabkeeda zuulidda uu ka qaalib noqdo wa riixiha urkeeda zuulidiisa uu ka qaalib noqdo wamataa laaqat halkaas joog meeshaas joogsi ah wallahu subxana wa tacala alam